بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirka waa kii sagaal iyo tobnaad ee ka mid ah min kitaabi radd cala اljahmiya waxaynu ku soo jiray baabkii ru'yat اllahi subxaanaه wa tacaala fi اlaakhira baynu ku soo jiray qaala اlimaam raximah اllahu tacaala xadaana cabdullaahi bnu saalix abu saalix almisriy qaala xadaanii اleyt bnu sacad qaala xadaanii yunis بن يزيد الأيلي عن شاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام للناس rasuulka ilaahay baa dadka u joogsada u istaagay bimacnaa inuu waaniyo oo wax u sheego fa atnaa cala allaahi alluu ku ammaanay bima huwa ahluhu wuxuu rabbi mudan yahay uma intaa kadib dakara dajaala dhinkii beenta badnaa buu inagu sheegay oo ka sheekeeyey dhibkiisa iyo tilmaamihiisa fa qaala wuxuu nabigu markuu ninkaa ka warramayay laa adri ma ogi mana garanayo atudrikuunahu ma haleeli doontaanoo ninkaasi camri ma idinku simi doona laa adri mooga atudrikuuna uma haleeli doontaan dajaal maa min nebiyin nabi ma jiro ilaa hadduu jirano qad andarahu qowmahu tolkiibuu dajaal ooga digay laqad andarahu nuuxun nebiyulaahi nuux baa ka digay qawmahu tolkii ooga digay walaakinnii hase yeeshee aquulu lakum waxaan anugu idinku odhanayaa qowlan weedh lam yaqulhu nabiyun liqowmihi weedh aan nabi uusan ummaddiisa ku odhanin baan anuu idin odhanhaya taclamuuna waxaad ogtihiin bimacnaa waxaad ogaanaysaan wey annahu dajaal acwaru inuu cwaran yahay oo yahay wa anna allaha subxaanahu wa tacaala laysa biacwar ilaahayna subxaanahu wa tacaala ilmalo waa dhammaystiran yahay xadiidku marka waa xadiid saxiixa maxalushaahidkuna wuxuu jeedaa wuxuu u jeedaa xadiidkii qisadii dheerayd un soo maray riwaay un ka mida ah, mooy hadda laakiin maxalushaahidkao ru'yada ah laftiga hadda aynu hayna kuma jiro marka laakiin xadiidkii hore u dambeeyey ee abu saalix kii ka horreeyey cafwan ee ahaa innakum muxuu ahaa lan tarow rabbakum xataa tamuutuu riwaayadaas un riwaayad ka mida ah weeye wadaadka muxaqiqa ah wuxuu leey sanadku waa daciif wuxuuna ku cilaynayaa wadaadka cabdulaahi bnu saalix abu saalix almisri e, oo inaga soo maray ixtaja bihi lbukhaariyu fii kitaabi اlbuyuuc raqamka jarxa muxaqaqa oo ninkaa ku suganna ma jiro abu surcat araasi oo la weydiiya mar aad laiskugu maandhaafay wuxuu hi daaka xasan اlxadiid ninkaa waa nin xadiidkiisu wanaagsan yahay abu surcat araasi oo jaraax ah yaa la weydiiyey wuxuu hi masriyun misriyun saduuqun amiinu maa calimtu waa nin misri oo saduuqa amiin intaan ka warqabo ley bnu sacad baa aad loogu eedeeyey riwaayaadkiisa wiilashiisii baa u kacay in abu saalix aabbahood iyo awogood wuxuu ka warshaba oo khayr yahay cabdilmalik ibnu shacayb ibn ley yaa wuxuu abu saalix iqat ma'muun qad samica min jaddi waa nin iqoo ma'muuna awowgeyna wau ka maqlo ley ah ilaa isagoo cabdulmalik ibnu shacayb ibn ley wa kaana yuxadiu bixadrati abi aabbahay oo fadhiyana awowgaybu xadiidka ka warin jiray aabbihio shucayb buu ujeeda hadda wa abi yaxuduhu cala taxdii aabbahay baaba ku caraabin jiray xadiidka awowga inuu ka tabiyo wariyo marka ibnu maciin baa la weydiiy wuxuu waa iqa marka wixii lagu eedeeyo oo dhanna wuxuu ku xambaaray ibnu maciin inuu yahay cala اlijaaza ibnu cadiy yaa riwaayaadkiisoo dhanba jamciyey markaas wuxuu u yidhi huwa cindii mustaqimu اlxadiiث jamiica maa unkira intuu ka hadlay bu uhi aniga agtayda ninkaa waa mustaqimu اlxadiiث ilaa annahu yaqacu fii xadiiثihi fii mutuunihi wa asaaniidihi halط walaa yatacamadu اlkadib mutuunta iyo asaaniidda qaarkood khalad baa gala mararka qaarkood laakiin asagu been ooma qasto alimaam dahabi asaguna marka calaa hadal dheer kadib wuxuu hi mukirun saalix اxadii waa nin xadii badan oo haddana xadiikiisu wanaagsan yahay lahu manaakiir tukhtafaru fii karati maa rawa ninku aduu xadiikiisi bato akhdaar dhowr oo ka dhacday waba laguma eeday maaa laakiin ninkii xoolo yar watay saddex xadii baa warisaal hal baa kaa khaldamay horaanba tabar madahaynin baa lg lagu tuurahaya laakiin nin kun laba kun shan kun xadiid wariya inuu mar sakatiyo ama surmaseegtay dhib ma laha tukhtafaru fii karati maa rawa wa bacduhaa wuxuu yidhi munkaratun wa bacduhaa hariibun yuxtamal barhkeed mafaaridaasi waa munkaro badna waa hariib aan munkarana yuxtamal marka hadalkaa uu imaamku sheegay wax dhaama ma jiro wadaadkan wuxuu leeyahay kelimada aan laa adri atudrikuunahu waa ziyaada munkara waxba kama jiraan warka asaga maxaa yeelay xadiid kale ay ku sugan tahay inuu nebigu yidhi sal lay slam oo isla xadiidkan ibnu cumar iyo abu hurayraba ah dajaal hadduu soo baxo anoo nool anaa la doodi oo idinkaga filan anoo dhintay hadduu soo baxana fakullu mri'in xajiiju nafsihi so sidaa ma aha marka eh, riwaayaadka tilmaamaya suubanuhu inuusan jasminin dajaal xilliguu soo baxaaya nabigu ma gaari doonaa mise ma gaadhayo axaadiis dhowraa ah ku timid marka waxa nakaaro ku jirta matnigan ma ay jirto ayib intan maxay tilmaantay nabigu wuxuu uhi ma ogi inaad idinka saxaabada haliili doontaan iyo in kale ibnu sayaad yuu nabigu mar dajaal u mareeyey taa mar maxay ku tusaysaa inuusan nabigu jasminin awaailkii arinkii hore mararkii hore nabiga looga sheekayey dajaal xilliga uu soo baxaayo laakiin waayihii dambe nabigu cilmiga u kordhay wacalamaka maa lam takun taclam bay noqotay wuu jasmiyey xilligiis laakiin awaailkii bidaayadii ka sheekaynta dajaal iyo hawlihiisu marar buu nabigu aaminsanaa ama uu arkayaba inuu soo gaari doono asagu xadiidkuna tin buu ka mid yahay muxuu kaloo marka nakaaro ku jirta anigu ma garanay qaala zuhuriya wuxuu yidhi hadduu leeyahay mxuu ahaay eh, cid uu lid xadiidka ka wariso eh, aan siyaadada sheegin baa jirta uu caddayn lahaa mlaano ma sheegin maxaa yeelay waxaad muddaa inuu leeyahy axaadiidoo dhan ba asaga keligii baa sheegay hadduu dhihi lahaa layt bnu sacad baa laga wariya xadiidka biariiqin aakhar mana sheegin oo waxaa khilaafay cabdulahi bnu saalix baa ruwaadda kale leyd ka warisa khilaafay war buu noqon lahaa laakiin wuxuu la soo istaagay keliya tafarada biha cabdullahi bn salix almisri war marka dhammaystiran ma ah qaala zuhriy wuxuu uhi wa ahbaranii cumar bnu haabit alansaariyu baa ii warramay annahu ahbarahu bacdu asxaabi الnabiy asxaabtii nebi maxamed barkood inay u sheegeen anna rasul sl slam qaala wuxuu ihi yowm maalinka xadara الnaasa dadka uu u digo ooga diga dajaal inahu maktuubun bayna caynay labadiisa indhood bartankooda waxaa ku dhigan kaafirun gaal baa ku qoran kaafirkaasaa ku qoran yaqra'u waxaa akhrinhaya man kariha camalah axad walboo dajaal neceb iyo wuxuu wata kohanaya ee ilaahay tusahayaa xarafkaa ku dhigan wejiga dajaal ayib riwaayaadka axaadiista qaybo ka mid waxay caddeeyeen inuu kala go-an yahay oo kafara ay tahay kaaf goona iyo fa iyo ra ama kaaf iyo fa iyo alif iyo ra inay saa u qoran tahay ayib saasaa marka axad walba akhrinhaya iyo nimaan farta xataa aqoonin waa karaamo iyo ilhaam rabbi subxaana wa tacaala aw amase yaqra'u waxaa akhrinhaya kullu mu'minin mu'min walbaa akhrinhaya axad walboo dajaalka hoda ee camalkiisa akhrinhaya ama axad walboo mu'min ay u muuqanaysa waa isku macno leanno dajaal yaa neceb kahonayana dhibkiisi iyo wuxuu wado muminiinta uun ayaga un weyn wa qaala nabigu wuxuu uhi taclamunna waxaad ogaanaysaan annahu lan yara axadukum rabbahu xataa yamuut axadkiin rabbigii arki maayo ilaa uu geeriyoodo dariiqii hore un weeye marka wuxuun ku eedaynayaa wadaadkii cabdullahi bnu saalix ahaa wey xadiidka waa saxii sanadan waa matna qaala xadaanaa sulayma bni xarban alasdiyu xadaanaa xamaad ibnu zayd ibni dirham albasriyu can caطaa ibni saa'ib ahilaali can abiihi aabbihi sa bn malik anna camaara bna yaasirin radi allahu tacaala canhuma sallaa biasxaabihi salaatan xertiisii iyo muslimiintii la noolaabuu salaad tujiyey camaar ibnu yaasir riwaayadka qaarkoodna inuu keligii tukaday bay tilmaamhaya awjaza uu gaabiye fiiha fi sala awjaza ay lqiraa'ata fiiha salaadiibuu koobay wuxuu u koobay qiraa'adeediibuu gaabiyey marka qiraa'adu ay gaabato afcaashuna way gaabanayaan lannahu salaada fuqahada iyo muslimiinta culummada waxaa lagu yaqaanaa isku beegan qiraa'adeedii iyo afcaasheedu faqiila lahu waxaa la yidhi khafafta camaaro waxaa la yidhi salaaddii maanta waad fududaysee waa sidee maxaa isbedelay taa marka waxaa muuqanaysaa in lagu yaqaana imaamku inuu dheereeyo salaadda inuu dheereeyo leanno haddii aan lagu aqoonin salaadda inuu dheereeyo lama qoonsadeen gaabintiisa ayb faqaala wuxuu idhi amaa inii qad dacawtu fiiha biducaa'in samictuhu min rasuuli اllaahi salى اllahu alيه waslm idinku ma sidaasaa sheegteen buuhi haa kolley anugu qad dacawtu fiiha salaada gudaheeda waxaan ku ducaystay biducaa'in duco samictuhu min rasuuli اllaahi salى اllahu alayh waalih wasalam aan ka maqlay rasuulkii ilaahay wa madaa waana dhaqaaqay saxaabiga camaar ah markuu intaa yidhi fatabicahu rajulu nin baa ka daba dhaqaaqay waa saa'ib laftirkiisa laakiin wuxuu markaasi u qarya magaciisa ixtiraazan wa xadara min alriya wasumca asaga weeye saa'ib riwaayad kalena caddaynay fatabicahu rajul huwa saa bn mali waalidu caطaa bn yasaar ayb wadaadkaas wey fasa'ala wuxuu weydiiyey camaar buu weydiiyey rajulkii saa'ib habaa camaar weydiinaya can iducaa'i ducaduu ku ducaysay mar dhoweyto uma rajaca wuu ku soo laabtay saa'ib ila اlqowmi dadkiibuu ku soo laabtay faahbarahum wuxuu u sheegay saxaabigu wuxuu ku jawaabay faqaala wuxuuna yidhi ducadii markuu ummadda u sheegay allahuma inii as'aluka bicilmika اlغayb wa qudratika وqدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة اللهم إنا أسألك الله waxaan ku weydiisanaya bicilmika hayb ogaanshaha aad waxa maqan og tahay baawl isticطaaf bay u yaqaanaan qolyaha ahlu carabiyada iyo waqudratika karidda aad karto cala alkhalqi uunka o dhan ba alkhalaa'iq aad ka adag tahay wax walba waad awoodaa wax walbana waad og tahay waxaan ku weydiisanayaa inaad axyiina allow inoole maa calimta alxayaata khayran lii intaad og tahay noloshu inay khayr ii intaad og inaan noloshaydu aan khayr kororsanhayo dembi dhaaf iyo allow dhowaasho ii kordhahayo allow inoole watawafani allow nafta iga qaad idaa kaanat ilwafaatu khayran lii markay geeridu khayr ii tahay waa ducaad u wanaagsan wasaluka waxaan ku weydiisan rabbi ow khashyataka inaan kaa cabsado filhaybi maqnaasha iyo washaati fagaarahda haddaan keligay mee cidla a joogo iyo haddii layla joogon goob fagaara a joogoba inaan kaa cabsado ayaan allo ku weydiisanaya maxaa yeelay inay iskhilaafaan calaaniyadaada iyo sirtaada waa dhaqan munaafiqiin markaad ummadda dhex joogto inaad xushooto ilaahay ka sariigato is ilaaliso markaad keligaa tahay inaad xumaanta qasato waa dhaqan ka turjumahaya imaan xumadaada ka turjumahaya وأsألka rabi waxaan ku weydiisan kelimaة الxaq riwaayo kale alkhlaaص وأsألka الkhlaaصa ayaa ku yimid وأsألka waxaan ku weydiisan kelimaة الxaqi weedha xaqa in lagu hadlo oon la imaado في الغaضbi marka laga cadhaysan yahay iyo waridaa marka raali layga yahayba macno labaadna way sheegaan culummadu o in la yidhaahdo haddaan cadhaysnahay haddaan raalli ahayba marna adiga isu celinaya marna ummadaad u celin ta badanna waxaa weye ee xooga badan dadka aafaysana waa ummadda marka lagu fasiro ruuxa aadamuhu markay ummadu ku faraxsan tahay raalli ka tahay la soo dhowaynayo loo sacbaynayo waxaa laga yaabaa in xaqa uu abaaro oo uu beegsado oo bidix iyo midig midna uusan ka marin laakiin markuu og yahay in mucaaradkiisu badan yahay shacabku ay kacsan yihiin warkuu ku hadlo foodo la gelinhayo la daba istaagayo ma banqasheen muxuu yidhi ma aragteen ay taagan tahay ma awoodo ninaan saadiq ahayn mukhlis ahayn inuu mxuu ahaa beegsado xaqa kelimada runtana uu ku hadlo allaahuma inuu geysa tariiqba iska yahay mooye mid asagu waxaa jira munaafiq badudan ha noqdo mukhlisba ha noqdo geesinimadkiisu intay xad dhaaftay duq iyo doon mid aan danka lahayn kun iyo kowna aan danka lahayn way jirtaa laakiin aadamu waxaa u badan meesha raalli laga yahay marka la taageersan yahay muxaafidiintu badan yihiinna inay runta sheegaan markay dacfi dareemaan oo laga awood batana ay reemagaaleeyaan oo ay fahanteen baan labada macnaba maadaama xadiidku uusan diidaynin ku xambaar wa asaluka waxaan ku weydiisan kalimat alxaqi fi ladabi wاrida ay fii adabi waridaa'i ama fii adabi اlkhalqi waridaaihim cani labada macnaba waad gelin kartaa macnaha horaana ila qiimo badan dhibba ma laha wa asaluka waxaan ku weydiisan rabbi alqasda inaan dhexdhexaysto fi lfaqri markaan saboolka ahay iyo walhinaa markaan tanaadka ahayba hadday aad xoogu xoolo yarayso dad baan waxba bixinayn oon sadaqada bixinayn oo haweenkii baabi'in oo qaraabadii goyni oo imtixaan ah markii xoogow iskugu hagaagaanna deeqsi gacantaan isgoynhaya oo saa baasho u tuurahaya marka waxaad rabaa hadday wuxuu kugu yaraadaan calafku yaraadana in wixii tabartaada aad bixiso liyunfiq duu eh, sacatin min sacati waman qudira calayhi risqu falyunfiq mima aataahu اllah haddii ilaahay kuu waasiciyo wax kuu furana lagaa dareemo haddii laakiin sida nimanaan qaraabanahay la sheegay aad tahay dhib weeye nimanaan qaraabanahay waxaa laga sheegay magaalooyinkay joogaan meelahay ku badan yihiin masaakiintu nimay shaxaadaan garan maayaan kooda hanigae tanaadkaa iyo midka faqiirka lama kala sooci isku dharbay qabaan isku kabay qabaan macawistuu dubana wada laablaabatay oo baasho qoore sifaysta la jiro kor aaday wada qabaan nin marka yaad ku soo aaddaa ila masaakiintu waa inay gartaan xoogow cidda nicmo ka muuqatee in allaha idaa ancama yuxibu an yara aara nicmatii calay kama qaala calayh salaau wasalaam ilaahay hadduu addoon u nicmeeyo oo xoola siiyo wuxuu ilaahay jecel yahay inay kaa muuqato naxariista ilaahay raadkeedii fandur ilaa aahaari raxmat illaahi baa loo baahaya inay hawshu noqoto laakiin hadday noqoto garbasiman nimanka magacooda miyaan sheegaa ilmadeerta iska daabad leedii war cadaaday marka waa sidaa ya sheekh maxamed shuur maxaa tidhi israaf israafku waa hawlo kale israafku waa hawlo kale waxba dadkaas ka dhex saarene waxa alla ku siiya ha kaa muuqdo anoon xalay saaka qureecan oo maanta qadayno oo xubeer idubatay oo indhaho dalluuni noqdeen iyo adoo muxuuha eena iskaga dejinhaya wixi aad soo cuntay inaan soo ekana suuragalba suuragal maa waxba annaga haska kaya e, soo celi bal wixii rabbi ku siiyaha kaa muuqdo markuu rabbi wuxuu ku siiye kaa muuqdo annagaa ku garan doona masaakiinta danbay kuu soo aadi warkaada waa caddaanhayaa waa ay fahanteen baanu male waxaan ka hadlaya sidaasaa loo jeeda maxamed shuuriya ma ah xoolaha lagu ciyaaro waxa laga hadlaya ayib وأسألka rabbi waxaan ku weydiisan alqasda fi اlfqr واlغinى وأسأlka waxaan ku weydiisan rabbi naciiman galad laa yanfadu aan dhammaanaynin naciimka aan dhammaanayna hade waa maxay waa iimaanka iyo jannada ilah hadduu iimaanku siiya ma dhammaado laakiin kufriga la socda hawsha ayada ah gaalnimada adduunka shaqaysaa aakhra marka la tago nin walba uu ku kufriy wuxuu aaminsanaa gaalnimo ahayd tallaahi maa kunaa mushrikiin baa ka dhici nin walba waa ka dhaaranhayaa wuxuu wadalla canhum maa kaanuu yaftaruun waa layska hor iman ama aliimaan maxaa weeye laa yanqatic ama jannadii naciimteedii wa naciiman laa yanfad sidaas wey wa asaluka rabbi waxaan ku weydiisanayaa qurata cayni ildoogsi laa tanqaicu aan go'aynin kaa hore aan dhammaanaynin wey tanna ma go'ayso ildogsiga haddee un laba xaalo nabigu ka sugan in quratu caynihii loo geliyey mid waa salaada midna waa awlaada rabbanaa hab lanaa min aswaajina waduriyaatina qurata acyun wajcalnaa lilmuttaqiina imaama in ahalkaadiiyo ubadkaadi iyo tarankaadii ilaahay ku toosaan oo dhaqanka islaamka qaataan oo suubanaadaan oo ilaahay bartaan oo alla gartaan oo alla ka xishoodaan waa ildoogsi ruuxa muminka uu ku farxo marka quratu cayn sharcigu waa ku sheegay waxaa kaloo quratu cayn waa dadka muminiinta salaada wajucila quratu cayni fi الsalaa labadaa macnoo nabigu u jeedaabay yayshaa qolyaha xadiidka sharxa ayb وأسألka waxaan ku weydiisay rabbi o qurata cayni ildoogsi laa tanqaطicu aan go-aynin ilaahu salaada iga kala goynin weeye oo sidaa aan u tukanayna khayrka noo wad awlaadana noo barakee ayb haddii quratu caynka lagu fasiro mxuu